darf waa weel kan dambaa lagu dhex jiraa kan dambaa lagu dhex jiraa alidqaamu idqaamku huwa idqaamku idkhaalu awalilmutajanisayni laba xarafoo isku jinsi ah midka horeeye gelintiisaa la yidhaha fil aakhiri kan dambeeye la geliyo fa yusama xarafka hore waxaa lagu magacaabaa mudqaman mid la dhex geliyey wثاني midka labaadna mdqman فiihi dhexdiisa mid la geliyey midka hore waa mdqm waa kii la dhex geliyey في kayri kan dambeena mdqmu فiihi waa midka asaga la dhex geliyey marka فiiri radda uu asalku ahaa radada isku idqاam midka hore xarakada ka qaad idqاam kuu suurtogeli ma kan hore xarakaysan ka qaad markaad ka qaado qaacidadii marsii ida اجtamca xarفaani mutajaanisaani baعda faa'il kelimati udqima axaduma fi اlآakari bisharطi sukuun اأwli وataxaruki الثaanي radda marka radda hadda daalka dambe wey waxaan ku dhawaaqayna kii kale isaga ku dhex jira labada daal midkii horeeyey maaha waxaan ku dhawaaqayna waa ku dhex jira dhexdiisuu ka dhawaaqa marka idqaam sidaasaa la yidhaahdaa waxayna tahay idqaam isagaa noo qaybinayo saddexa loo qaybiya laakiin laba u qaybiya matniga wa huwa idqaamkii qismaani laba qaybood weeye waajibun mid waajib ah iyo wajaa-isu iyo wa mumtanicun hoos xaashiyadu kaaga daray idqaamku waa saddex waajib mid ah saddex qayd marka la helo waa waajib waa waajib waxa waaya an yajtamica almutajanisani laba xarafoo isku jinsiya waa inay kulmaan radada radada masasa masisa masisa ah, malila laba xarafoo isku jinsiya waa inay kulmaan walam yaqac baynahumaa faasilun waana inaan la kala faslin walam yaqac baynahumaa faasilun wa kaana haani minhumaa mutaxarikan xarafka labaadna waa inu xarakaysan yihi khalaas haddii saddexdaas laysla helo waa la helay marka saddexdaas shardi marka laysla helo waa waajib wax kale ma banaanaa radda dheh farra dheh waa waajib haddii saddexdaas shardi laysla helo an yajtamica almutajanisaani walam yaqac baynahumaa faasilu wa kaana haani minhumaa mutaxarikan waa waajib midna waa jaaئis mudaarica markii caamil jaazima uu galo mudaaricii oo awal maadigiisa idqaamku uu waajibay sida radda yarudu madda yamudu marka jaazim uu galo idqaamkiisu waa jaa'is haddii lala xidhiiriyo maadigii damiiru rafca mutaxarig ah na waa mumtanic mad la xariiri damiir rafca mutaxarig ah madatu radda la xariiri radatu radadna radadna waa mumtanic wa huwa idqaamkii qismaani laba qaybood way waajibun mid waajiba iyo wajaa-isun waxaa ku dartaa waa mumtanic mumtanicuna waa marka damiiru rafca mutaxariga lala xariiriyo radda la xariiri radatu radadna radadna wuxuu ku yidhi fayajibu waa waajiba in kaana almutajaanisaan labada isku jinsiga hadday noqdaan mutaxarikayn waxaa la mid ah haddii midka horeeyaa saakin noqdo aaniguna mutaxarik noqdo waa la mid ah, wakada idaa sakana awalu milayn wataxaraka aani waa la mid ah, xaashiyadana meel uga sheegaya waa la mid haddii midka horeeya saakin u noqdo aaniguna mutaxarik wey marka laakiin labadooda haddii mid ka horeeya uu yahay saakin aaniguna mutaxarik de waad u diyaarsan yahay markaas qaacidadii hore uga bilaabin laakiin mutaxarikeyn markay yihiin labadoodu laazim waa inaad qaacido dariiqadan martaa kan horeeya xarakada laga qaada haddii xaraf saakina ka horreeyana waa loo raraa haddii kalena waa la iska xadfa wuxuu yidhi fayajibu waa waajiba huwa idqaamka in kaana mutajaanisaani labada isku jinsiga hadday noqdaan mutaxarikayn laba xarakaysan fayusakanu waa la reeba awaluhuma midka horeeya kan horeeyaa la sukunina radada xarakada ka xadaf radade wayudqamu markaasaa la dhex gelina awalka fii aanihima midka dambeeya ayaa dhexda laga gelina taasu waa idqaamkii waajibka ahaa wayajuusu idqaamkii waa banaan yahay in kaana awalu hadduu yahay mutaxarikan wa aanii saakinan bsukuni caaridi awalku haddii uu yahay mutaxarik aaniguna uu yahay saakin bisukunin caarid sukuun soo diriyey in kaana اأwl mutaxarikan waثaani saakinan bisukunin caaridi waa sukuunkii caamilka oo jaasimkahu keenay wey naxwu lam yamura asalku wuxuu ahaa lam rur ir awelku waa xarakaysmaa lam ym rur awelku waa xarakaysmaa aaniguna waa sukuunsanaa sukuun caarid ah oo caamilkan jaasimkaahu keenay waxaa la rabaa in la isku idqaamo kii horaa xarakada laga qaado kii horaa xarakada laga qaaday haddii xarakada laga qaaday kii labaad haddaan la xarakayn idqaam imaamma kii labaadna waa la xarakeeyey markaasaa le lam yamura lam yamura kadib baa qaacidadii ku dhacday lam yamura lam yamura markaa meeqa xarakaa ku banaan saddex fatxada akafulxarakaad wey maxaa yeele markii midka hore la sukuuniyey kan dambe caamilka jaasimkaaha keenaya in la sukuuniyo soo maha kan hore waxaa loo sukuunka loo saaray lidalab اidqaam kan dambena maxaa loo saaray liأjli اjaazim iltiqaa shaakiraynku saasuu ku yimi iltiqaa shaakiraynka marka kan horaa la xarakay jiray hadday laba xarafoo saxiixa yihiin lama yeeli karo maanta oo kan hore haddaad xarakaydo idqaamkee meesha ka baxa si idqaamka loo baaqi yeelaa kan dambe la xarakeeyey qaacidadii iltiqaa shaakiraynka asalku aheed waa la khilaafay kan dambaa la xarakeeyey maxaa la xarakaynaa fatxo lima liannaha akhafu lxarakaat lam yamura waxaa la xarakay kara damo lilitbaac lam yamuru waxaa la xarakay kara kasro لأnnahaa aslu iltiqاء saakinayn lam yamuri saddexda markay saddexdu banaan tahay waa goorma markay caynka dama saaran tahay laakiin hadday caynka saaran tahay kasro amase fatxo meeqaa banaan markaas labaa banaan labaa banaan oo ah kasro iyo fatxo wayajuusu waxaa banaanu ku yidhi lam yamrur inaad idqaamka iska dayday ila idqaamku waaba jaaisa l halkan waajib maaha marka inaad idqaamid ana waa kuu banaanta lam yamura inaad faki ku samaydoo kala furfurtona waa kuu banaan asalka aad ku keento lam yamrur aad ku keento labadoo kuu banaan intaas waa matnigii idqaamka marka la idqaamayo shuruudu leeyahy weliba idqaamka waajibka markuu noqonayaa shuruudu leeyahay jaa'iska laftigiisa shuruudu leeyahy idqaamkiiyo kuu tixaa marka shuruuddiisii fiiriya xaashiyada waa muhiim intaan awaleed ba tiqiinin haddii intaan looga tago habad hal xaba kama adnaan faaidaysan kitaabkan haya intaan hor hadba utiqiinin sooma marka xaashiyada koob iyo tobanka shardiya lasoo xifdina fiiriya wuxuu ku yidhi wuxuu ka qabtay waajibun wajaa-isun biaxadda cashara sharda ah, idqaamku wuxuu ku waajibaa ma jaa-is ku yahay waa koob iyo toban shardi alwal an yakuunaa fii kelimatin labada xarafoo laysku idqaame hal kelimo inay ku jiraan ee laba xarafoo laba kelimo ku kala jirta layskuma idqaami karo hal xarafoo inay iskula jiraan o ahaani shardiga labaad allaa yatasadara axaduhumaa labada xaraf mid waa inuusan ahayn xarafkii kelimadda lagu bilowday labada xarafoo isku jinsiga hadday kelimadda u horeeyaan ma banaana markaas layskuma idqaami karo waxaad tidhi dadanun dadanun dada'nun waa laba daal iyo nuun dadanku waa cayaarta waa lahwiga wadadn wadadanu alahwu ma isku idqaami kartid si la iskugu idqaamo lama arko dadanun maxaa yal labada daal midka ugu horreeya waa faaulkelimadiiba waa mutasadar waa midka lagu bilowda hadalka kaasoo kale la iskuma idqaamo dadanun ala iska leeyay alaa ah, yatasadara axaduma aثaaliث shardiga sadexeeya alaa yatasila awalhumaa ad leedahay alaa yatasila awalhumaa labada mutajanisaynka midka horeey waa inuusan la xidhiirin bimudqamin macnaheedu waxay tahay saddex xarafoo isku jinsiya isku xigsanay labadii horeydaa laisku idqaamay midka saddexaad ma lagu idqaami karaa maya ma banaana sababtoo ah midka saddexaad midka ka horeeya xarafka ka horeeya yaa la xidhiidha mudqamaa ku dhex jira saddex xarafoo isku jinsiya isku xigsanta saddex siin masala labadii horeydaa laisku idqaamay kan dambeeyo laguma dari karo sababtoo ah midka u dambeeyo saddexaad kan ka horeeya yuu la xidhiidhaa mudqamu kula xidhiidhaa asagoo waa mudqamu fiihi mudqamaa ku dhex jira markaasoo kale laisma idqaami karo idqaamkaas horaa loo dayna mid kale ma imaan karo maalan jusasun dhe fiiri jusasun jusasun siinka hore shad waa laba siini asalka waxa weeye waa isim faaciloo jaasun ka yimid wey aa la jamciye oo isim faaciloo jaasun ah wey aa la jamciye ficilku wuxuu ahaa jasa waa taabtay shaygiyuu taabtay jasa waa taabtay fa huwa jaasun waa mid taabana jamci jusasun jusasun siinka u dambeeya wa laguma idqaami karo siinka ka horeeya maxaa yeelay siinka ka horeeya yaa ku idqaaman siin kale marka siinka u dambeeya kan ka horeeya laguma idqaami karo sababtu maxay tahay mid kale uu la xidhiira oo mudqama marka shardigii fiiri anlaa yatasila alwalu bimudqami ah, labadan isku jinsiga mid ka horeeya mudqam waa inuusan la xidhiirin hadda saddexdan siin siinka u dambeeya kan ka horeeya laguma idqaami karo sababtu waa maxay mudqamuu la xidhiira shardiga afraad anlaa yakuunaa fii wasnin mulxaqin bikayri labada xarafoo isku jinsigaah eh, waa inaysan ku jirin wasni kayrkiis la ilxaaqina wasni xarafa lagu siyaadiyaa marka la rabo kelimadda kelimad kale in laga dabageeyo wasni kayrkiis la ilxaaqina haylala iiri haylala waa tawxiidsaday haylala ya-du waa ziyaado maxaa loo keenay lililxaaqi bidaxraja daxraja in laga dabageeyaa la rabaa haylala labada la marka la iskuma idqaami karo ma banaana maxaa wasnigan waxa weeyaan waa mulxaq bikayri siyaada la gelshay si kayrkiis loo ilxaaqiyo shardigii afraad waad garatay shanaad kow lixaad labo toddobaad saddex sideedaad afartaas waa awsaan awsaan aan idqaamku gelin waa asmaadu hadday awsaanta afartan wasinoo soo socota ku timaado la iskuma idqaamo labada xarafoo isku jinsiya waa awsaan fiiri afartaas allaa yakuuna waa inaysan noqon fismin ism isimkoo calaa wasni facalin ku socda ism laga fatxo isku xigta bifatxatayni facal sida dalalun dalalun baqiyatu xidaan dalalun ma la isku idqaamo isimka ku socda facalun labada xarf oo isku xigta oo isku jinsiga layskuma idqaami karo dalalun dheh o aw fuculu iiri bidanatayn isimka wasnigiisu ku socdo fuculuna waxba laguma idqaamo sida hululun hululun jamcu dhaliil hululun jud jududun jududun waxba laguma idqaami karo waxba laguma idqaami karo jamcu jadiid waxba laguma idqaami karo wasniga kala fiiri ow ficalin bikasri fafatxin wasniga isimka waa ism afcaal maa laga hadlay isimka fical ku socda hadday ku jiraan labada mutijaanisooyinka waxba laguma idqaamo sida limamin limamin waa jamcu limatin limadu waa maxee tinta garab garbaha gaarta tinta marka qofku inta daysto ay garbaha gaarto tinta waxa weeyaan waxaa lagu socdaa meeshaad ku nooshahay dadku siday yihiin caadaday raacdaa tinta haddaad joogto meel raggu tinta daystaan waa inaad daysataa garbaha ku gaar carabtu saasay ahaayeen nabiga sal اlahu alay sl gaari jirta tintiisu inta waana carabta dhaqankoodi ah, haddaad meeshaa joogto la gaabsadana waa inaad gaabsata lama ogola waxa weeye shuhra iyo dadka inaad ka duwanta haddii meeshaa joogto tinta la kala rogto waa inaad kala rogata oo raggu kala rogtaan ah, hadday waxa weeyaan aysan kala rogano hore u shallaysan hore waa ina u shallaysato caadaday raacdaa tinta dharka sida dadka aad meesha joogta waa inaad u qaadata dharka tinta sida loo jarto sinta ldayseedu kul caadaday raaceen dadka muslimkaad la joogto caadadooday raaceen ah, maahan caada gaalaad ah, hal nabi maxamed halkaasuu ka kala rogo jiray tinta maxaa dhacday carabtaa sidaah carabtaa sidaah waagi hore horu u shallaysan jiray yahuuddaana sida u shallaysan jirta ah, marka intaan laga reebin khilaafkooda wuxuu maadaama ahlukitaab yihiin kuwaana waa waaniyiin kuwaanu u ka xigay laakiin markii dambe wax walba ku khilaafi jiray markii la amray khilaaf marka wixii la amrayna amarkuu ku raaci jiray wixii kalena tolkiisuu ku raaci jiray carabta marka tinta qaabka loo shallayna qaabka loo dayna dharka qaabka loo xidhana kulli waxa weeyaan dadka aad la nooshaad raacayda khalaas marka gobol hadeer annaga macawsa aan sidano meelaha gobol qalad weynaad ku qaadata ha shikiga hadda goor wuxuu yidhi nin isbitaal iyadoo laygu qaraya nin la ii soo diro waa nin muslima markaasuu saas leey waa iga xishan wuxuu is le waa gabar w ah. macawsaan sitaa wey ha markaasu gacantii ila aadi waayo saas waa xishoon asagna niyo gabadha ah, maay gabar ugu soo diri kugu soo direen leey laa gabad nin shiika inta masaajid ka istaago war ilaahay ka cabso war masaajidka waxaad la soo aadaydaan fiiri war ilaahay ka cabso war dharka dumarka masaajidka la soo annaga laakiin dhar dhar dumaragtayda kama ah macawista dhar ragay nootahay soo maa waa inaad dhar qaadataa markaad waddankaaga joogto waddan kale haddaad sugto khamiis laga sito oo hal nina macawis sito aadaan arkayn waa inaad khamiiska qaadato indunuusiya markaad tagto qaado macawista iyagaaba soo saara waa sitaan yaman haddaad tagto qaado macawis waa laga qaataa marka meesha dharka muslimku labiska qaabkay u qaataan tintana waa qaabka haddaad tagto meel tinta raggu daysa inta gaysaan waa inaad daydo meeshay kala rogteen waa inaad kala rogato wasnigan marayna muxuu ahaa lim fical maxaan ku miaalinay lima limamun halafyaal mufradkiina limatun oo la jamciyey u ahaa marka limam laba mimso kuma jirto ma banaana in laisku idqaamo haye wasniga ugu dambeeya fucal weeye fucal sida durar jamcu duratin wey jawhartii durar durar durar fucal ma banaana in isku idqaamto labada ro'ood durar maxaa yaele waa fucal afartaas wasni layskuma idqaamo waa inaad korka ka xifdido ah, oo tiraahda facal iyo fucul iyo fical iyo fucal layskuma idqaamo insha allah alifyada ugu tegaydaan waaye midka sagaalaad middeeda kale u fiirso shuruuddaas aan sheegnay inta kan ugu horeeya haddii laga reebo inta kale inta kale aaniga ka soo bilow meeqay noqonayan toddoba soo noqon maayaan toddobadaas waa mumtanic in la idqaamaaba idqaamku mumtanicu ka yihi toddobadaas kan ugu horreya marka laga reebo saddexda soo socota laakiin waa jaais idqaam waay sagaal ataasic anlaa yakuuna axaduhumaa xarakatuhu caarida waa inaan xarakadiisu aaniga xarakadiisu waa inaysan caarido ahayn ee xarako asala ahayd ilaa labada xarafoo la isku yidqaana aanigu ina xarakaysanayso shardi ma ahayn xarakadu waa inaysan ahayn caarida aa yakusu yakusu haye amar ka keen yakusu amar ku dhawa ya amar ka keen kusa kusa keliya maa banaan uksusna waa banaanta soo maha ilaa mogta kan waa midkii ay labadii wejaa ku banaan marka amarkii fakigaa ka keen uksus uksus waxaad ka daba maridaa abi abi ka daba mari waxaa la leeyahay marka xarakada hamsadaa saadka loo soo naqlina uksasabi uksasabi xarakada hamsada baa la naqlina waxaa la saaraa saadka xarakadaas marka waa weeye xarakada uu ku leeyahay waa inaysan noqon xarakada xarafka labaad caarida taas weeye marka taasoo kale marka sidaas ay tahay layskuma idqaami karo ma banaana in laysku idqaamo ilaa xarakada hadda saadka dambe saaran waa caarida waa la soo naqliyey hmsdaa laga soo naqli toban alcaashir allaa yakuuna ya eyni laaziman taxriiku aniihima laba yo-oodo midka labaad in la xarakeeya ay waajib tahay waynuusan ahayn ah, laba yo-ood oo aaniga in la xarakeeya ay waajib tahay sida xayiya iyo cayiya xayiya ee facala waxaan rabaa maadiso fatxa lama laguma bineeyo ah, ah. xayiya xayiya labada yoodyada dambayda in la xarakeeya waajiba waa dee waa maadiga fatxa waa in la saaro haddaan wax ka manciyo la erag asalkiisu waa in fatxa lagu bineeyo haddana wax ka manciya ma leh oo fatxadii marka la saaro taxaraka xarfu cilati wanfatax maa qablahu maa fatxa kama horaydo xayiya cayiya dhe ma banaana inaad isku idqaamto labadaas iyo ood ma banaana laysuma idqaami karo waa mamnuuc sidoodaa loo dayna koob iyo toban alxaadi cashar alaa yakuna labada mutajaanisooyinka waa inaysan noqon taayni fii wasni iftacala iftacala wasnigiisa laba ta oo ku yimid iftacala laba taood oo ku dhex jirta waa inaysan noqon labada mutajaanisooyinka sida iqtatala iqtatala istatara oo kale iqtatala istatara oo kale fiiri ma laysku idqaami karo laba taood oo wasniga iftacala ku dhex jirta ka soco iltiqaau saakinayni iltiqaau saakinayn iltiqaau saakinayni labadii reebneed kulmidooda haadaa maxallo halkaan iltiqaau saakinayna ka gelayna idaltaqaa hadday kulmaan saakinaane laba xarafoo reeban wajaba waxaa waajibaya adtakhalusu in laga fakado min iltiqaa'ihimaa kulmidooda laba xaraf oo reeban laguma dhawaaqi karo hadday kulmaan waxaa waajiba in laga fakado laga laga baxo oo wada looga baxo la raadiyo idaltaqaa markay kulmaan saakinaan laba reeban wajaba waxaa waajibaya atakhalusu in laga fakado min iltiqaa'ihimaa kulmidooda min min iltiqaa'ihimaa kulmidooda waa in laga fakado min altiqaa'ihimaa min minal min altiqaa'ihimaa fadxa iska saar baa darabta fadxada asla haddayba noogu imaan casharkee mintaan marka alka daba marto waxa weeyaan fatxa la saaraa min altiqaa'ihimaa kulmidooda waa in laga fakado maxaa looga fakanaa bixadfi awalihimaa midka horeeya xadafkiisa looga fakanaa idaa kaana hadduu yahay awalku xarfa cilatin xarfa cilatin waxaa ka saxsan xarfa maddi inkastoo qaacidada ay ku socdaan u badan tahay xarf cila inay yidhaahdaan laakiin haddaan ba arki doona inaysan xarfa cilo wada ahayn ee xarfa ciluhu uu yahay xarfa maddi midka loo jeeda maaa xarف cila iyo xarفumad yaa caama yaa aasa xarف cila caama xarفumada khaasa ila xarفumad waa maxay waa xarف cilo reeban xaraka u jinsiyana ka horaydo waa khaas wey marka xarف cilaha waa maga caam ah laakiin khaasaa loola jeeda khaasaa loola jeeda oo ah xarفumad naxو وqaaluu الxamdu lilah ir hadda qaaluu maxaa u dambeeya wow reeban alxamdu lilahi hamsadu waa hamsaة اlwasli qaacidadeeda insha alla hadaan ka gaarna maantaan arkayna dii kana dersiga ku xiga hamsaةulwasli haddii waxa ka horeeya iyo waxa ka dambe laisku qabtay iyadu meesha waa ka bixe markii laisku qabtay marka hamsadu waa baxday alxamdu laamta ugu horeyda waa sukuunsanta laba xarafaa kulmeen qaaluu wowdeediioo sukuunsan iyo laamta alxamdu oo sukuunsan laguma dhawaaqi karo waa in laga fakada maxaa samaynaa wowdu waa xarfumad maxaa yeele waa xarfu cillo sukunsanoo xaraka u jinsigu ka horaydo wowda xadaf lafdan laa hadan dhawaaqa xaggiisa ka xadaf laakiin qoraalkaa ka xadf xadaf ah, wowda waxaad xadaftaa lafdan xagga dhawaaqa laa khadan xagga qoraalka maya qoraalka waa la qora wa qaalu lxamdu lilaahi labada laam isku qabo ah, laamta horaa ku xarakaysan oo dambe saarantahay laamka dambe ku qabo waqaalu wawdii meesha waa laga saar lafdan laa hadan maxaa yaele waa xarfumad wa kamaa mara sidii nagu soo maray fii naxwi qul wabic ah, yaquulu yabiicu taquulu tabiicu markii marka lagu yidhaahdo amarka keen cayntii awalay sukuunsanee tabiicu taquulu cayntii awalay sukuunsanee oo wowda iyo yada labada sukuuna saaran waana xarful cilo xaraka u jinsi ka horeyda sukuunsan waa xarfumad amar marka la yidhaahdo amarkii ku dhawaaq xarfu anayta iska rid aaqilkana sukuun saar ilaa waa صaxiixe saxulaaqil weeye iltiqaab sakena imaana qul marka dhihi tegto quul uu noqona sooma ah, quul laamtiina sukuuna saaran oo u dambeyday oo sukuunkii binaha ahaa xarafka ka horeeyana wowdana sukuuna saaran xaraka u jinsigana ka horey waa xarfumad iltiqaasaakiniin mar hadduu ka dhex dhaha xaraf صaxiixa iyo xarfulmed xarfumadka xadaf oo waxaad tidhahdaa qul bina bid ah, b fain lam yakun hadduusan awalku ahayn fain lam yakun awaluhumaa xarfa cilatin macnaha xarfumad ula jeedaa awalku hadduusan xarfumad ahayn da aadee mbtad soo adaro da aadee mbtad soo qadaro fain lam yakun ilأwalu labada xarafoo kulantay kan horeeya hadduusan ahayn xarfa madin xarfa cilatin tahay xarfu madaa loola jeedaa fatakhalusu fakashadii xaasilun wuxuu ku soo xasilaa bitaxriikihi awalka la xarakayntiisa awalkaa la xarakayna awalkaa la xarakayna fain lam yakun اlأwalu xarafka horeeya hadduusan ahayn xarfa cilatin xarfu cilada hadduusan ahayn xarfulmadana loola jeedaaye fatakhalusu fakashadii xaasilun wuxuu ku soo xasilaa bitaxriikihi taxriiki اlawali kan horeeya in la xarakeeyo imaa bilkasri in la xarakeeyo wahiy alaslu fi takhalus kasro ayada u hormari maxaa yal lanaha alaslu fi takhalus kasro in awelka la xarakeeyo ilaa waa asalka takhaluskee naxو qum اleyla qum waa ficlu amar qaama yaquumu qum haye alleyle laamtu waa sukunsanta labada laamidda horeyda hamsadiina waa dhacday marka laisku qabtay miimkiiyo reebanoo sukuunsan iyo laamtiio sukuunsan a isku aadeen kan horeeya waa xarf cilo mahana waa xaraf صaxiixa kasri qum ileyla habeenkii istaag wa qul اxaqu qul اlxaqu qul iyo alxaqu qul laamtu waa sukunsanta alxaquna hamsadu waa dhece marka laisku qabto waa hamsatu wasri laamtu waa sukunsanta qulil dhe marka wa imaa bidami in la xarakeeyo imaa bilkasri in la xarakeeyo wa imaa bidami in la xarakeeyo ayada cilaa keentay asal maahan damadu naxwu lahumlbushraa lahumlbushraa lahum miintu waa sukunsaneen albushrana hamsadu waa hamsatu wasliga laamta waa suguunsanta laba xarafoo reebana kulmeen waa miimka iyo laamka kan horeeyana waa xaraf saxiixa miimta waa la xarakeeyey damu liannahaa xarakatuha alasliya le oo waxaa la yidhi miimta oo heedu ka horeydo oo lijamc mudakari u sugnaaday asalka xarakadiisaa dame aheda yidhahdo marka damaa la saaray lahum lbushraa laakiin marka haadu damadu saaran tahay weeye markay laasimka tahay miimta in dama la saaro ee haddii hada ay saaran tahay kasro waa banaan tahaa la yidhi mimta in la kasro la saaro oo waxaad leedahay wataqaacat bihim اasbaabu ah, qira ahaanaaba loo akriyey bihim bihimil ah, bihimim bihimil asbaabu wataqaacat bihim marka asalku bihimu ay ahayd in la xarakeeyo laakiin taasna waa banaanta bihimil asbaabu haadu waa markay kasrisanta laakiin lahum اlbushraa wax kale kuma banaana haye waqshawullaaha waqshawullaaha fiir haddeer in xarfu cillo aysan ahayn midka la xadfa ee uu yahay xadfmed waa kana waqshawullaaha waqshaw allah akulmeen ikshow maxaa u dambeeya wow sukunsan allahna maxaa horeeya hamsadu waa dhece laam sukuunsan iltiqaab saakinayna dhacay mid ka horeeyaan xarfumad ma laakiin xarfu cilo waay wixii la xadfaya hadduu xarfu cila lahaa wowdan waa la xadfila soo ma lama xadfine wowdii maxaa la xarakeeyey xaraka ujinsiya wowxaa ujinsiya damo waqshawullaaha dheh maxaa yal hadii la xadfo xaraka kutusa la helima maxaa ka horeeya hadda wowda fadxa ka horeysa fadx ma wowi kutuse lama xadfi karo maxaa yal xaraka ujinsiyu kama horeydo marka xaraka la saara xaraka la saara oo wowya ujinsiya damo marka hadda fiiri damadu asal maahayn laakiin maanta xaa keenay ee wowda ujinsi kasro ujinsi maahan fatxana ujinsi maahan waimaa bilfatxi in la xarakayo naxwo min allaahi min allaahi minillaahi lama yidhaah xaa loo dhihi waaye minillaahi xaa loo dhihi waaye tawaalu amhaala imaana laba kasra isku xiga kasraduna waa xarako culus minta oo al ka dambayda carabigay ku badan taa leydi min almasjid اxaraam min allaahi waxa wy aaday marka kelmadda aad loo isticmaalo waa laga ilaaliya culayska ah. haday kelmaddu yartahay culayska waa dul qaadan karaa haddaa min ibnika haddaad tidhaao waa kasrina nuunta min ibni isku xir min ibnika nuunta iska kasrina ilaa aslu taqasakana weeye mogta sababtooda carab dhammaantoona haddii la daldalmayo waxaa dhacda min ibnika inaysan soo gelin ah, ama hal mar ay soo gasho laakiin min min oo al ka dambaydo waa ku badan taa leedi mar hadday badan tahay fududee marka min allaahi fadxada marka maxaa loo saaray liannaha akhafu xarakaat ah, hadda iltiqaa saakaninkii fadxa looga fakaday maxaa looga fakaday liannaha akhafu xarakaat haddii la kasriyo maxaa imaana tawaalu amhaal culays imaana laba kasroo isku xigta min allahi waqad yakuunu takalusu inuu noqdaa la arkaa bitaxriiki saani saanigo la xarakeeyo takalusku inuu noqdaa dhici karta saaniga hala arakeeyo saaniga hala xarakeeyo waa midaad hadda ku soo martay idqaamka idqaamkii jaa'iska ahaa wey idqaamkii jaa'iska ahaa markii caamil oo caamil jaazima uu galo ficilkii oo waxa weya mudaacafka ahaa markaas wey wuxuu ku yidhi waqad yakuunu takalusu inuu noqdaa la arkaa bitaxriiki saani saaniga la xarakeyntiisa saas inuu noqdo ayaa la arkaa naxو lam yarudda waa kaasa lam yaruddu lam yaruddi ah, sidaas ayaa dhici karto ku yiri wayuktafaru haddana wuxuu kuu sheegaya iltiqaau saakinin calaa xaddi wax la idhaha jira iltiqaau saakinin layska ogolaadaya jira iltiqaau saakinin calaa xaddihi tasriif ilxiisiyaad ku barateen saddexdii hal miduu kuu sheega midna sharxaa kugu dara labuuba ka sheega isagu iltiqaa saakinaynka meel la ogol yaha jirta waa saddex labu noo hagaagtaba wa yuktafaru waa la dhaafaa iltiqaau saakinayn idaa kaanaa hadday ahaadaan fii kelimatin waa shardi o wa kaana awaluhumaa labada xaraf mid ka horeeyana xarfan liinin u yahay kana ka tacbiir fiican soo maahan tasriifu cizigi ah, xarfu liininta fiican oo ka fiican xarfa madin in la yidhahdo waa shardiga labaad shardiga saddexaad wasaaniyihimaa xarafka labaadna mudqaman uu ku dhex jiro fii mili waa saddexdaa shardi saddex shardi wa yuktafaru waa la dhaafaa iltiqaau saakinayn goormaa la dhaafaa saddexdan shardi markii la helo wuxuu ku yidhi idaa kaana labada xaraf oo reeban fii kelimati markay ku sugan yihiin laba kelima hadday ku kala jiraan ma hal kelima oo inay iskula jiraan o wa kaana awaluhumaa xarfa liini labadooda mid ka horeeyaana uu xarfiliin yahay labo wثanihima midka labeeya labada xarafna mudqaman uu ku dhex jiro في mil isagoo kale saddex shardi naxو khaasa ah, hadda khaasa yaa kulmay laba xarafoo reeban yay yihiin khada alifaa alifay ku tageen soo maaha alifku waa xaraf waa xarfuliin xarfuliin waaye ilaa xarfuliin waxa weeye xaraf kastoo xarfu cilahoo sukunsan ama xaraka u jinsiya ha ka horaydo ama yay ka horayn soo maha xarfulin waaya alif waana reebanya yaa ka dambeeya saad sukuunsan ilaa laba saadaa meeshaan isku idqaaman midka horeeya waa sukuunsanya waa mudqamka waa la ogolaya saddex shardi waa la helay maxaa yeele hal kelima waa iskula jiraan midka horeeyana xarfuliin waaya kan dambeeyaana wuxuu ku idqaamaya xarafku jinsiya khaasa daaba dama waa isku wada mid tiradu ka bad laba wuxuu kaaga dhigay xaashiyada fiiri ويuسمى حيiنa idin التiقاء ساkنين عaلى xadga lagu magacaaba وkda يkتفr waa la dhaafaa التiقاء ساkنين في الوqف وqفiga waa la dhaafaa وmin waxaa ka mida الكلiمaaت الmasruda kelimaadka la tixaya srd الأعdاad qof nuun فiiri qof qof التiقاء ساkنiisa kuma jiro ha ku jira alifka iyo fada labadii hoos gumsay mar hadii latixa qof nuun waa la mid alif lamin sod kaf haya cayn sod xamim xamiim hadii la yidhaha waa isku wada mid dhammaanba aaday waqafka ugu badan yihin alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin الraxmaan الraxiim kulligood waa wada saas iltiqaa saakinina ku jira rabi اlcaalamiin haddaad tiraa nuunkiina sukuuna saartay liأjli waqf ya-da ka horeydayna waa sukuunsanta waa la ogolya marka waayahay hamsatulwasli haadaa maxaluhaa bal intaan yarta aan ku darnay aad u fiiriya hmsaةulwasl hamsada lagu bilowda kelimaadka labaa loo qaybiya hamsaةulwasli hiya hamsaةulqaطci hamsaةulqaطciga calaamadaad ku garanee waxaa la dul saaraa ra'sulcayn intaasaad ku garanay maxaa korka looga qoraa ra'sulcayn xarafka caynka ra'sigiisa madaxiisa ah, xarafka caynka madax laga bilaabu ley soo maaha ra'sigiisaasaad korka laga saara hamsaةulqaطci saasaa lagu yaqaan hmsةuqaci tiradii ka badatay waxaa daabid lagu siinaya hmsةulwasli waxaa soo hara waa hmsةulqaci dhe marka ah, hmsةulwasliga halkan looga hadla afcaashay aad u gashaa o asmaadana waa gashaa qiyaas iyo shaad labadaba waa ku gashaa ah, xarafna waa gashaa oo al hadda oo wax lagu tacrifiya soo xaraf maaha ah, waatan ku jirta marka hmsةulwasli maxaa nidhi afcaasha waa gashaa waana midda asalka ay ku badan tahay asmaadana waa gashaa laakiin afcaasha ma dhamo xarafna waa gashaa oo al ama kamida al waa kaasa hamsatulwasli wuxuu ku yihi hiya hamsatulwasli allatii waa midda tafbutu sugnaata filibtidaa'i bilowga hadalka haddii lagu bilowdo waa sugnaane waxaad leedahay waxaad leedahay ikhraaj aad leedahay ah, ibtidaa aad leedahay markaad hadalka ku bilaabayda waa kuu sugnaane indalaqa waa tegey aad leedahay istaqraaja waa la baxay watasqudu waa dhece fi derji xiriirinta haddii hadalka la wasfiyo waa dhece oy dhexda gasho wandalaqa aad leedahay wastakraja istakfara eheeda waxaa leedahay wastakfara sidaasaad leedahay hiya hamsatulwaslidu allati waa midda tahbutu sugnaata fi libtidaa'i bilowga wa tasqudu dhacda fi derji xiriirinta wa sumiyat maxaa loogu magacaabay hamsatulwasli yay xiriirida ayada yay gaarsidaa wasala waa gaarsiiyey mooye mogta Ah. hay wax gaarsiidaa wuxuu ku yidhi waa sumiyad waa lagu magacaabay bidaalika magacaas liannahu shaniye yutawasalu waxaa lagu gaaraa biyaa hamsadan ilaa nudqi in lagu dhawaaqo bisaakini lafdi reeban hadda fiiri kataba yaktubu yak yaktubu yaktubu taktubu oo mudaarica caamil jasmiye geli lam tak tub amar ka dhigaa la amarna mudaaric markii laga keena maxaa la samaynaayey xarfu anitaha la tuura haddaad xarfu anita tuurto ma ku dhawaaqi kartaa ilaa xarafkii ugu horeeyey waa sukuunsan yihi ficil kaafkii waa sukuunsan yihi si aad u gaarto hamse keenso cayntuna waa godantahe god uktub uktub tadribu waad garaacee lan tadrib amara lagaa rabaa xarfanaytaa tuur daadkii ay kelmaddu ka bilaabada sukuunaa saaran laguma dhawaaqi karo waxaa ku gaarsiin kara dhawaaqaas hamse hamse keena si aad dhawaaq ugu gaarto idrib maxaa loogu magacaa hamsatul wasli wa sumiyad waa lagu magacaa bidaalika magacaas liannahu shaniya yutawasalu waa lagu gaaraa bihaa hamsadan ila nudqi in lagu dhawaaqo bisaakini walahaa waxaa u sugnaaday maaad kitaabkan baaba baabku ka dambeya kasii faa'iidaba badan walahaa hmsatulwasliga meelaha ugu muhiimsan wey oo korka in laga xifdiya la rabo hmsatulwasligu muhiim w walahaa hmsatulwasl waxa u sugnaaday mawaadicu meelo qiyaasiyatun qiyaas loo nisbeeyey iyo wa mawaadicu meelo samaaciyatun maqal loo nisbeeyey meelana waa qiyaasoo qaacidaad qaadane meesha aragta waa ku dabaqe meelana waa kelimaad la xifdiyo oon wax lagu darin yuxfadu walaa yuqaasu calayha haye falqiyaasiyatu falmawaadicu meelaha alqiyaasiyatu qiyaaska loo nisbeeyey maadi lkhumasiy ficil kasta oo khumaasi ah maadigiisa iyo wasudaasiy ficil kasta oo sudaasiya maadigiisa laakiin xaashiyada fiiri xaashiyada fiiri hayrulmabdu'i bitaa ee khumaasiga waa inaan ta lagu bilaaban iyo sudaasiga waa inaan ta lagu bilaaban haddii ta lagu bilowday haddii ta lagu bilowday eh, ma banaano markaas eh, hamsatulwasl lama geli karo mana gasho hadda maxay leedahay calama ta geli tacallama waa maadi soo ma tacallama eh, hamsa ma jirto taqaatala takaafala marka khumaasigaasoo kale ma geli karto hamsa laakiin waxa weyn khumaasiga iyo sudaasiga hamsadooda hamse wasliga la yidhaha waa kuwe waa kuwan ta lagu bilaabay marka waxaa leedahay maadi maadi اkhumaasi wa sudasi غayr اlmabdu'i bita waay waa ko hal meelaad haysataa qiyaasa meel alla meeshaad ku aragto maadi khumaasi ah ama sudaasi oon ta lagu bilaaban hamsada lagu bilowda waa hamsatulwasl indalaqa istakraja istakfara ixmara ixmaara ijtamac kuli ha kala qaadin awsaanta waay wa amruhumaa khumaasiga iyo sudaasiga amarkooda indalaqa amarkiisii indaliq waa hamsatulwasl istakraja amarkiisii istakrij waa hamsatulwasl wa masdaruhumaa iyo masderkooda indilaaqan istikraajan marka qaacido weynaad haysataa saddexdaas waa qiyaas maadi khumaasi maadi sudaasi mru mru khumaasi amru sudasi masderu khumaasi masderu sudasi meel alla meeshaad ku aragtay amsada ku taalla qaci ma waa wasl naxw misaal waa kana indalaqa waa tegey wow ka hormar xalaawa wandalaq wandaliq tag waa amarkii maxaa la hamsadaad ka hormarido indaliq wey mogtahay hamse hadaad wow ka hormarido maxaa leedaha wandaliq hamsadu waa dhece waa wasl masderkiina indilaaqan ka hormari wow wandilaaqan wastakraja waa la baxay haddaad ku bilaabato hadalka maxaa leedaha istakraja dad wow ka hormaridana wastakraja amarkiina haddaad ku bilaabato waxaa leedahay istakrij haddii aad wowda ka hormaridana wastakrij masterkiina istikraajan wow ka hormari wastikraajan meel kaloo hamsatu wasligu uga jirto qiyaasaa jirta waa amru hulaaثiy laakiin amru hulaaثiy muطlaq maaha kan hamsatu wasligumu bilaabana waa fadu inay sukuunsanta waa mudaaric kastoo fadiisu sukuunsanta daraba yadribu tadribu soo maaha sow fadu ma sukuunsana amarka xay leeda idrib waana hamsatu wasli calima ah, yaclamu taclamu taclamu sow fadu ma sukuunsana maxaa leedaa iclam dahaba yadhabu yadhabu sow fadu ma sukuunsana maxaa leedahay idhab iska sax qalin inta qaawato ka sax waxaa weeye aladii taskunu faa-u mudaaric weeye maahan cayntiisa ah. waxaa leedahay waa midka faadu sukuunsan tahay hamsatu wasya lagu bilowdaa mid kasta oo mudaarica faadu ay sukuunsan tahay faadu waa inay sukuunsan tahay daraba tadribu idrib calima taclamu iclam dahaba tadhabu idhab sidaas u shaqlaydana waa taqaanaa cayntu hadday dama saaran tahay maxaad saare hamsada dam ah, kataba yaktubu ukt hadday fatxa saaran tahay dahaba tadhabuna idhab hadday kasra saaran tahay daraba tadribuna idrib ah, cayntaad fiirsane caynta hadday dama saaran tahay hamsada damad saare ah, hadday kasra saaran tahay hadday fatxa saaran tahayna kasraad saare khalaas asna waa kuu soo wadaaba warkaas marka meeshaas waxaa leedahay wa mru hulaaثiyi aladi tuskanu faa mudaarixi wey naxwu uktub waaba kana kataba taktubu lam taktub caynta maa sukunsan mase fada fada wey lam taktub ku dhawaaq uktub uktub taas waxay ahayd meelihii qiyaaska qiyaas waa haysataa mar dambe ha raadin waa kana shaadkiina wasanaaciyu walmawaadici soo qadaro mawdicyaalka mawdicyaalka asanaaciyatu ee samaacigaa fil asmaai asmaadii ahaatay asmaadii alcasharati oo tobanka ahaayeen asmaadii almaxfuudati oo la xifdi jiray toban isim oo la xifdiyo wey hamsadoodu waa hamsatulwasli waa la xifdiya iyaga wahiya tobanka ismi ismun magac wabnun wiil wabnumun wiil wabnatun gabar wamru'un qof wamra'atun gabar wanaani labo wanataani laba dumara wastun dabo waa barida waymunun dhe dhaar dhaar alle waymunun filqasami xaalaatay waymunullaahi ilaahay aan ugu dhaaranaa wey filqasami xaalay ahaatay oo filqasami xuu ugu daray aymunun oo jamcu yamiinina jirta taas hamsadeedu waa hamsatulqaci xashiyada fiiri aymunun hadday tahay jamcu yamiinin jamcu yamiinin marka taas hmsad hamsatulqaci oo jamci ah midda hamsada hamsatu wasliga tahay waa tee waa dhaarta ah oo lafdigan waaba mufradba aymunulaahi ilahay waxaan ugu dhaaranaa wa tudamu waa la godaa hamsatulwasliga saa loogu dhawaaqa saa loo shaqla waa shayga ugu muhiimsan wa tudamu waa la godaa idaa markuu godmo haaliثu اlficli ficilka xarabka sadexeeya ama damadaas asal ama caarid oo siiqatulmajhuul ku timid ha ahaato waa la godaa oo fiiri ayadoo asalka uu godnaa waxaa leedahay kataba yaktubu kataba yaktubu uktub ayadoo caarid ahna indalaqa majhuul u bineen nduliqa unduliqa fiiri labada waa la godaa naxwi uktub وتفتح همسة l waa la فadxiya ويجuز الفaتح وlkسر waa banaan yahay في aymunu oo aymun iyo imun labada waa dhigi kartaa wa tugsaر waa la kasriyaa في ma cadىa dalia intaas wixii ka soo haray waa la iska kasriya hmsaةالwaصl oo dhammaan hadda kuwii qiyaaska ahaayaa ka mida kuwii qiyaaska ah marka laga reebo ulaasiga amarkiisa kuwii qiyaaska ahaa oo maadigii khumaasiga maadigii sudaasiga amarkii khumaasiga amarkii sudaasiga masderkii khumaasiga masderkii sudaasiga waa layska kasriyaa kaliktitaam oo kale ikhtatama iktitaama ah, walistikmaal dhamaystir mid oo kale iktitaam dhamaystir mid wey istikmaal waa la mid dhamaystir mid wey ah, oo istakmalay ka timid oo sudaasiya anana waxay ka timid ikhtatama oo khumaasiya allah subxaanaه wa tacala aclam wsala allah wslam wbaarak calى nabiyina mxamed